كان في أخلاقه وفعاله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaah min alaqwaali walaaraa'i walafcaal waa suurat lbaqara baynu ku dhex jirnay tarjamadeeda taftiirkeeda aayadda boqoliyo sagaaliyo siddeetan qaala allahu tacaala yas'aluunaka nebi maxameda waxay ku weydiinayaan can ilahillati bilaha bishan bilanaysa qul waxaad tidhaahdaa hiya bishaasi mawaaqiitu linnaas dadkay wakhti u tahay walxaj xajkana wakhti bay u tahay walaysa albiru samafalku ma aha samafalku ilaahay idin faruu doonayaa ma aha <clears throat> bian ta'tu lbuyuut guryaha inaad kaga timaadaan min duhuurihaa dhabarkeeda walaakina albir samuhu waxa weeye man ittaqaa biru man ittaqaa qofka ilaahay ka cabsada samihiisa ayaa samafal la idhaa wa'tulbuyuut guryaha waxaa kaga timaadaan min abwaabihaa guryaha albaabadooda kaga yimaada wattaqu allaah ilaahay ka cabsada lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan sababta marka aad fahamto ayaa tafsiirka aayadana la fahmaya halkan oo kale waxaa ay ku soo degtay aayaddu laba sababood ta hore weeyaana nebiga waxay su'aaleen calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood bisha iyo sababta kolka ay bilatana ay u yaraato kolka ku xigtana ay u weynaato kolka dambena ay u yaraato labada jeer xagga hore iyo xagga dambena way yartay oo way dhuubantay marka dhexdana way dhammaystirantay maxaa sababay su'aasha kalena ama sababta kalena waxay ahayd dhaqanka carabta ayaa wuxuu ahaa marka ay xajka ka yimaadaan ama marka uu qofkuba xajka xidhan yahay waxay odhan jireen war guriga innagoo dembaabnay oo dembigiinna saaran yahay oo dhooban albaabkii aynu ka geli jirnay aan iskaga baydhnay ilaan imminka waynu soo xajnay xaajigu waa aag baddashaa bay odhan jireen oo xaggee laga gelayaa socda dambea laga soo galaya dhabarka iyo dudada maqsinka maqsinkii albaabkii intoo laga baydho aqallada siiba dasada ahaa ama dee aan gidaarka ahayn iyo kuwa gidaaraba xagga dambe laga daloolinaya arrinkii sidaasuu ugu qaloocsamay fiqigii xajka ku qalloocsamay nimanka ah labadii arrimood ba ilaahay uu saxay markaasaa ilaahay wuxuu idhi bilahay ku weydiiyeene waxaad u sheegtaa falaki ahaan sababtay la weynaanaysiyo waxay la yaraanaysa taa muhimmadu maaha laakiin muhimmadu waxa wey xikmadda loo abuuray xikmadda uga jawaabo waxa loogu talagalay waa tawqiit wax ay dadku wakhtiga ku tirsadaan waa wax lagu garta bilaha xajka macnaha xajkii baa lagu garanaya soomkii baa lagu garanaya waa lagu mudaysanayaa dadku had jeer wax ay wax ku kala goostaan ee wax ku calaamadsadaan weeye xikmadda taa ugu sheeg oo su-aashan odhanaysa maxay la yaraataa iyo maxay la weynaataa waa arrin la xidhiidha un aayaadka ilaahay oo ilaahay awooddiisumay muujinaysaa isbedeladaasi laakiin muhimmadu taa ma ah ee muhimmadu waa inay waraystaan xikmadda loo abuuray xikmadduna waxa wey in lagu mudaysto wax taasay xikmadut usluubulxakiim bay u yaqaanaan culimmada balaaqadu iyadoo cid wax weydiisayoo kii mid aan ahayn dhiibo macnaheedu waxa weeye kaa waxa kaaga faa'iido badan kan kanaa kaaga faa'iido badan adoo cid arrin weyddiiyeoo qofkii mid kaleo kaaga muhiimsanaad ogaba sii baahi badantee uu kuu dhiibo usluubulxakiim baa laydhaha waa hababka balaaqadee wanaagsan ee qur-aanku uu ku yahay taasi tii kalena ilaahay wuxuu tilmaamay wardadii haddaad samafal doonaysaan samafalku aqal xagga dambe laga soo boodo dudaka soo boodid ma aha laakiin waxa weeye alla ka cabsi samafalku walaakina albira man ittaqa ay biru man ittaqa samafalku waxa weeye qofka ilaahay ka cabsada kaas ixsaanka iyo wanaagga iyo dhaqanka iyo camalka uu samaynayaabaa samafal laydhaa marka isqancinta iyo iska wanaajisashada aad wax iska wanaajisato arrintu ma aha laakiin waxa weye ilaahay sideebuu waxu tilmaamay inuu wanaagsan yahay rasuulku sideebuu tilmaamay sal allahu calayhi wasalam halkuu rabbi rasuul uu tilmaamo ayuu samafalku ku jiraaye halka adugu aad iska jeclaysatay halka dhaqanku yahay iyo caadadu yihiin waxaa maaha diintu waa wixii ilaahay rasuulka ka yimaada sidaasaa dabeedna ilaahay uu ku amruuri wa'tu lbuyuuta min abwaabiha guriga albaabkiisaa laga yimaado waana iska qaacido caamaho had iyo jeer qofku hadduu xataa dad soo booqanayo halka dadka laga filayo waa inuu ka yimaadaa ee meel mufaaja'a iyo kadisa waa inaanu ka imanin waatul buyuuta min abwaabihaa waxay tilmaamaysaa arin walba cidda furaha u ah in lagala xidhiidho ee muftaaxa u ah oo markaa aan loo gacan dhaafin qofkii maalan guriga ama xaqu lahaa ama saasoo kale watu lbuyuuta min abwaabiha saasaa ilahay ugu jawaabay wattaquu llaha lacalakum tuflixuun markaasaad fahmaysaa labadaas sababood aad dhegaysato macnihii aayadda walaakina albiru walaysa albiru bian ta'tuu lbuyuuta min duhuuriha walaakina albira man ittaqa samafalku ma aha meelahaasoo laga yimaadee waxaweye samafalku waa in ilaahay laga cabsado qaala allahu tacaala waqaatiluu buu ilaha yidhi dagaalama fii sabiili illaah jihaadka aladiina kuwii la dagaalamaya yuqaatiluunakum idinkaba idinla dagaalamaya gaalada ahaa walaa tactaduu ha xadgudbina xadgudubka iska ilaaliya ina allaha laa yuxibbu ilaahay ma jecla almuctadiin kuwa xadgudbaya waqtuluuhum dadkaa colaadu idinka dhaxayse gaalada allaaya xayu aqiftumuuhum meeshii aa kula kulantaan iyo meeshii aa kaga xoog badataan wa akhrijuuhum waxaa ka saartaan min xayu ahrajuukum halka idinka saareen deegaanka idinka qabsadeen ay idinka eh, qaxiyeen idinkuna ka xoreeya wlfitnatu buu ilahay fitnada waxa la ydhaahdo dadka diintoodii iyo dalkooda ka fitnoobo ay ka aafowdo ashaddu min alqatl dilka taasaa ka daran diinla'aanta ayaa dilka ka daran walaa tuqaatiluuhum ha kula dagaalamina gaalada cinda almasjidi alxaraam masjidulxaraamka agtiisa iyo xaramka ha ku bilaabina xataa yuqaatiluukum fiih jeeroo iyagu ay idinla dagaalamaan idinku bilaabaan fa in qaataluukum hadday halkaa idinkula dagaalamaan xaramka faqtuluuhum dee laaya la gacmolaabnaan maaye kadaalika sidaasuu ahaaday jazaau lkaafiriin gaalada abaalkoodu waa nooca in loo jawaabo fa in intahaw buu ilaha yidhi hadday cagadhigtaan oo xumaanta ay u kaadiyaan fa inna allaha hafuurun raxiim ilaahay dembiguu dhaafaa uu naxariistaa hadday gaalnimada ka toobadkeenaanna uu ka dhaafi wa qaatiluuhum buu ilaha yidhi la dagaalama xataa laa takuuna jeeroonay jirinba fitnatun dadka in diintoodii iyo xorriyaddooda laga aafeeyo ilaa taa la waayayo wa yakuuna diin diinta sarraynaysa awoodalina ay noqonayso lilaah ilaahay uu yeelanayo fa in intahaw haddii ay iska daayaan waxaa oo ay edabsadaanay sharciga u soo noqdaan falaa cudwaana colaadi ma jirto ilaa cala aldaalimiin dadka daalimiinta ah dushooda ayuunbay colaaddaas ku oogan tahay kolkaa waxa ugu horraynba aayaadka ilaahay uu kaga soo warramayay sidaynu arkaynay cibaadadii soomka cibaadadii xajkuna way soo socotaa markaasaa ilaahay wuxuu dhex geliyay cibaadada jihaadka oo iyaduna cibaadaadka islaamka uun ka mid ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa ra'sul lislaam qofka waxa lagu waajibiyey ama ummadda u yaalla halka u sarraysaa waxa weeye islaamnimadiiyo in la hogaansamo tiirka ay ku taagantahayna waa salaada wa dirwatu sanaami alislaami aljihaad kuruska ugu wanaagsanina waa jihaadka cibaadooyinka ilaahay una saaray marka haddaba munaasabadda aad eegto eh, xukumkani uu la leeyahay axkaamta horeiyo kuwa dambe iyo aayaadkaba waxaa ugu horraynba aynu ka fahmaynaa diintani inay tahay diin manhaj keliya ahoo wada socota qaybteeda awooda iyo qaybteeda siyaasada iyo qaybteeda dhaqaalaha iyo qaybteeda cibaadaadka islaamku waa juzun laa yatajaza waa wax quroo wada socda manhaj keliyaoo ilaahay uu soo dajiyo aan la kala dheegi karayn sida baruurta iyo jiidhka loo kala dheega soomaad ee dadka qaarkood yidhaahdaan baruurtaa xaggaa inaga dhig jiidhkana inoo soo reeb tusaalaha basiidaynu soo qaadanaynaayo saasoo kale maaha waa u xilaahay uu isku rakibay oo manhaj keliya ahoo wuu ina amray uui udkhuluu fi silmi kaafa manhajkaasaan keenay wada qaata oo qaybinaya idinku adkaan qaybta gaaladu diido dee ha uga cararina inta idin yar qaboobaatana ka qaadanina marka waa manhaj wada socda wey taasi waa arinta markaa nasku uu faa'iidaynaye xidhiidhka aayaddu arinta labaada jirtaa waxa weeye alislaaxu daakhili yaqtadii alislaax alkhaariji marka arrimaha gudaha la hagaajiyo dadka muslimiinta ay noqdaan dad diintoodii ku toosan oo khushuucsan oo ilaahay si wanaagsan ula xidhiidhsan oo soomkii oogayoo si aynu soo aragnay salaadii si wanaagsan u tukanayo xajkii oo wax walba dhammaystiray arrimahoodii guduhu hadday sidaa u gaashaaman inay u tiirsan yihiin ase arrinka dabadu aanu tiirsanayn oo arrinkii dabadda ka jilicsan yahay arrin guda u hagaagayaa ma jiro marka islaaxa daakhiligaah ama hagaaga guduhu hagaagaya ummadda islaamka wuxuu ku xidhan yahay in dabaddu hagaagsantahay ayaa si ay cibaadaadkani dadka ugu joogaan ay xorriyad ugu yeeshaan ay ugu hagaagaan ayaa cududoodii baa ilaahay uu ka hadlay waa munaasabadda kale iyaduna taallo weeye in yaroo kooban waxaynu ka odhan lahayn jihaadka iyada oo maaragtay wuu leeyahay fiqi ballaadhan oo dee ka salaada iyo soomka iyo xajka kutub gaara laga qoro in yaroo basiida oo aynu ku fahmayna un aayaadka ugu horrayn marka la eego tacriifkiisa ama tilmaantiisa dee qofku waxa ugu badane uu kari karuu bixiyo ayaa la ydhahaa badlul juhd awooddiisa ugu badane qofkuu dhiibo ama ummaddu ay dhiibtaa jihaad la ydhaahdaa xagga tacriifka sharciga ah, waa infaaqu nafsi wanafiis fii taxqiiq kalimat illaah wax wixii qofka agtiisa ku qaaliyahoo marka rag layselo hadday naftii tahay iyo hadday maal tahayba lagu bixiyo wey litakuuna kalimat ullaahi iyo alculyaa si kelmadda ilaahay ay u sarrayso ta halkaa waxaa ku baxaya dagaalada kale dadku ay galaan kala duduwan ee aan diin ilaahay loogu hiilinayn iyo xaq loogu hiilinayn magacyaday doonayaan hal ahaadaane siduu nebigu ku jawaabay ma aha jihaad laguma tilmaami karayo taas waxa weeye xagga tilmaantiisa ilaahay baana sii fasiro ina allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum waamwaalahum biana lahum ljanna yuqaatiluuna fi sabiili illahi fayaqtuluuna wayuqtaluun naftooda ilaahay uu ka dadka muminiinta ah si ay janno u helaan jihaadka gelayaan waxaa qur'aan iyo xadiid baad aad uga dheehan karaysa haddaad aad u dhugato ood u fiirsato fadliga uu leeyahay baabkani ama cibaadada jihaadka la ydhaahdaa fadliga ay leedahay dee aayaadka ka warramaya iyo axaadiidta xusaya muxaadara iyo muxaadaraadtoona laguma soo koobi kara aad bay u farabadan yihin <clears throat> qur-aanka kariimkaana kolka adeegto siyaabo badan ayuu u dhiiri gelinayaa dadka mar halkan ilaahay waxa uu ku tilmaamay addoonkiiiyo inay ilaahay wax kala iibsadeen oo adoonkii ilaahay uu ka iibsaday wixii uu kolka horeba siiya naftiisa iyo maalkiisa jannana uu kaga iibsaday fastabshiruu bibaycikum aladii baayactu waa ka ilaahay la iibkaa ku bushaaraysta hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim suuratu saf ka akhrii karaysa baayac mushtaraan marna lagu khasaaraynin inuu yahay fadligiisu aad buu farabadanya qofkii doonaana nusuustu ka raajacaya xagga xukunkiisa marka laaga jihaadka waa faral ee fardu kifaayu noqdaayo ummadda haddii qaybi oogto uu ka dhacaa inta kale marna waa fardulcayn labadaa qaybood buu qaybsan yahay faralnimadiisa waxaa muujinaya aayaadkan imika aynu arkayno ee dee ilaahay uu faray waqatiluu fi sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna infiruu khifaafan waiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaah iyo aayadda soo socotay aynu ku arki doonno suuraddan dhexdeeda kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum wa casaa an takrahuu shayan wa huwa khayrun lakum wa casaa an tuxibuu shayan wa huwa sharun lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun jihaadkaasaan idinku waajibay baa ilaahay subxaanah laakiin dirqi buu idinku yahay diiq buu idinku yahay waa ka baqaysaanoo waa ka cagataallaynaysaan oo magaciisiibaa la gaadhayba imika la karaahiyaysto haynagu soo qaadin oo manaahijtiibaa laga xoqaya aayadihii jihaadka ka warramayay khaliijkiiya ku yar badnaan jireenoo markii in fara badan gaaladu ay cagta dhulka ugu dhufatay ayaa le waxalla waxa aayaad jihaad ka ee dagaal ka warramaya ee waa halka irhaabkaasi kasoo bilaabmayae inaga rifa dabeedna wasaarat almacaarif ayaa lay baldib ugu noqda meelaha ay ka qayliyeen waa aayad iyo xadiid ku qoranoo arday loo dhigayo uun <clears throat> waa kaa ilaahay ka warramay wax badan baa shay aad karaahiyaysanaysaan uu khayr idiin leeyahy waxa aad shar buu idin yahay ilaahay baa yaqaana idinku ma taqaanaana wuu idiin dooreen ma dooran kartaan mabaaxifta jihaadka marka la lasii eego waxaan leeyahay aqsaamtiisa ka fardulcaynkaa ah iyo ka fardulkifaayaha ah. guud ahaantiisa waa fardulkifaaya inuu ummadda u ognaado qayb u dhaqaaqdo fardulcaynkuna wuxuu y dadka muslimiinta haddii gaalada ku habsato dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waxay eegtaan ma jiree in markaa cid walba waajib ku yahay ilaa xataa dadkii laga dhaafay sida dumarka iyo odayaasha iyo caruurta ahdaafta loo dagaalamayo ama dadka muslimiinta ay jihaadka u galayaanoo runtii muhiima in la ogaado iyo sababaha keenaya waa dulmiga in la iska kor yeelo dadkana laga hakiyo waana sababtii sababta ay tilmaamaysa wey aayadda suuratulxaj ku sugan ee ugu horraysay jihaadka ee la faray dadka muslimiinta ah jihaadka lagu faray leanna markii hore jihaadku maraaxil buu soo maray dee aynu tilmaami doonno ilaahay wuxuu idhi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir waan u fasaxay baa ilahay uhi maanta laga bilaabo jihaadkii dadka muslimiinta ah leanna waa la dulmiyey waa oo jihaad la'aantii dulmi dhammaan maayo midda labaad nusrat lilmustadcafiin dadka tamarta daran ee muslimiinta ahna si loogu hiiliyo suuratu nisaa baad ka akhrihi karaysaa aynu ku gaadhaynaa wma lakum la tuqaatiluuna fi sabiili illahi wlmustadcafiina min alrijaali wاlnisai wاlwildaan aladiina yaquuluuna rabbana ahrijna min hadihi alqaryati alaalimi ahluha wajcal lana min ladunka wajcal lana min ladunka waliyan wajcal lana min ladunka nasiira waa dad cabanaya oo rag iyo dumar bale iyo caruur oo meeshii ay ku noolaayeen lagu dhibay oole ilaahayow ilaahayow kuwa nooga hiiliyo meesha naga saar ahdaafta waxa saddexaad oo ka mida ah dadku inay u helaan caqiidadoodii iyo cibaadadoodii iyo dacwadooda inay xorriyadu helaan oo dadka muslimiinta ay markay cibaadadooda gudanayaan iyo marka ay caqiidadooda hagaajinayaan iyo marka ay dacwadda faafinayaan intaba waa inay xorriyadu helaan haddii xorriyaddaas meesha ka baxdo waa sababaha keenaya jihaadka aladiina ukhrijuu min diyaarihim biqayri xaq ilaa an yaquuluu rabbuna allah wadada shahaadadii lagu haysta qur-aankuu ka warramaya sababta jihaadka loogu fasaxaya walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacd lahudimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatun wamasaajidu yudkaru fiiha smullaahi kaiira lahudimat sidaasaa nasku uu leeyahy haddaan jihaadku jirin dadka muslimiinta wax iska dhicinayaa jirin macbad kastoo lagu cibaadaysanayay oo qaybaha kala duwan leh waa laga dumin lahaa oo ninka laga itaal roonaado halku seexda iyo halku ilaahay ku caabudada dee iyo madfac lagu duminayaa laakiin itaal lagaga baqaa waa inuu jiraa wamaa naqamuu minhum ilaa yuminuu billahi alcasiizi alxamiid sidaa aayaddan aynu maraynaa tilmaamayso waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna waalfitnatu ashaddu min alqatl fitnadaa nasku uu waa dadkii laga aafeeyo caqiidadooda iyo cibaadadooda iyo dacwadooda macnaheed waxa weye dadkii hadday bilaadiin noodaan duunyana waxba u tari mayso waxba u tari mayso ummada waxa u qiimo badan heshaa waa diin ahdaafta waxaa ka mid ah oo leenahay xoriyatu dacwa kolkaynu leenahay xataa gaalada laftigooda ummadahoodu waa inay helaan dacwad gaadha leanna way xidhxidhanyihin lximaayat alciza lilmuslimiin wa dowlatihim dadka muslimiinta cisi bay leeyihiin oo ilaahay u ballanqaaday walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin marka cisigaasi haddaan jihaad jirin jiri maayo oo waynu aragnayoo dadka caalamka ku nool had walba cidda u cudud roon ayaa ugu cisi badan oo jinsiyadooda la jecel yahay oo dalkooda la jecel yahay oo lacagtooda la jecel yahay oo dumarkooda la jecel yahay kuwaasaa ugu cisi badan cida laga itaal batana waa laga laandheeraysan yahayoo lacagtooda hawada loo dirayaa oo jinsiyadooda baaba ah oo shakhsiyadoodaan jirin wax iska macruufa ah wey marka cisigii dadka muslimiinta saasuu ku jiraya ahdaafta waxaa ka mida darajooyinka ay gaadhaan addoommada adduunyada ka tegaya aakhira tegaya darajada u sarraysa oo shahaado ah inay helaan sidaa aayadda in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna aynu kusoo marayno ahdaafta waxaa ka mida ah risaaladan nebi maxamed loo soo dhibay calayhi salaatu wasalaam waa risaala aan ahayn carab kuma koobna mandiqad gaara kuma koobna waa risaalad caalamiya wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin marka caalamkao dhan inay wada gaadho cid waliba martibay u tahay waa dawo cid waliba ay u baahan tahay in cid waliba ay hesho isaguna waxa uu leeyay nabulaahi maxamed bucittu ila alaxmari waalswad dadoo dhan waa la ii soo diray si aan risaalada u gaadhsiiyo wakhtiga jihaadka berigii hore waxau ahaa kaana aljihaadu awalan mamnuucan uma ma'duunan uma mafruudan sida in fara badan masalada ibnuqayim uu u iftiiminayo fii kitaabihi zaad almacaad berigii hore mamnuuc buu sababa jira daraaddeed dadka muslimiinta oo itaaliyara gaaladii isku dhex jiray eh, wax badanoo dhinaa daraaddeed dadka oo tarbiya lagu waday la dhisayay markii labaadna fasax noqday sida aayaddaa suuratulxaj aynu akhrinay tilmaamayso ilaa qiyaamahana waa faral oo faralnimadaasu ku socdaa maraaxilka uu soo maray waa sidaa weeyaan waljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama mas-uuliyaddiisa iyo cidda maaragtay cibaadadan u dhaqaaqaysa waa cibaado lagu gudanayo jamaaca cibaado aan si fardiya loo gudan karin weeye cibaadooyinka qaarna si jamaca bay ku fulaan qaarna si keli oo kelibaa lagula iman karaa marka cibaadadana waxay u baahan tahay jamac bay u baahantahy oo hadii aan jamacaa la helin dee qof qura koox qura midna iyo gobol inku nool cidina ma hirgelin karta waa fashilmayaan mar walba markaasaad arkaysa aayaadka sida ilahay ula hadlaya jamac buu la hadlaya walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum macnaa iskuduubni iyo awood baa nasbuu ka waramaya sidaa awgeed bay tahay in lagu baraarujiyo dadka oo dadku isla fahmaan shucuubtooda iyo maamuladooda la isla garto marka la ydhaa jihaad mutaallabaad buu leeyahay waxyaaba uu keensanayo lagama maarmaan ah kow ay ka tahay quwada ruuxda iyo iimaanka oo dadka markastoo iimaankooda uu jiruu dhisan yahay waxbay iska celin karaan haddii ay bilaa iimaan yihiin dee waxba isma dheera nebigu waa kale almu'min alqawiyu khayrun waaxabu ilallaahi min almu'min adaciif muminka qawigaa ah ayaa ilaahay uu jecel yahay oo ka daciifkaa ah uu isagaa ka fadli badanoo ilahay uu ka jecelyahay marka quwada ugu muhiimsan iyadoo tan jirkuna ay soo galayso waa ta iimaanka wey waxa soo galaysa quwadii badaniga ahayd dadku inay sidoodaba iska tababaran yihiin oo adiga arkayoo dee ummadaha iminka idhaahdo waanu horumarnay waxay iska leeyihiin quwado diyaara iyo quwado kayda iyo dadku inay macrifad isaga leeyihiin xaqooda isdifaaca taasina qur'aanka aanka inagu dhiiriyey waaciduu lahum ma staactum min quwatin wamin ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum waakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamhum marka waa dadkii oo ilaahay u leeyay ummadda islaamka ahayd diyaarsadabaa ilaahay u leeyay waa diyaargarowgoodii jidh ahaaneed iyo ciidan ahaaneed iyo gaadiidkii iyo waxoo dhan quwadii caskariga hayd baa laga maarmaanoo dee laga qayliyaya in fara badan ay udiidanyihiin dadka gaaladii muslimiinta ay u diidan yihiin mar walba wixii lagu dagaalamo haddii mar dee lagu dagaalamayo waran iyo gaashaan iyo seefiya waxyaabihii la mida ah, dee maantana lagu kala baqayaa waajibku ah dowladaha islaamka inay yeeshaan adiga arkayo dee waxa u badan laga qaylayaa waxa weeye hubkaasaa nala hubkii la egaysanaya marka anigu aan ku dheeraade adigu iga dambe anigu aan idhaahde adigu ha hadlin dalkaasay maraysa marka waxaa waajibku ah dadka muslimiinta ah mar walba waxa lagu dagaalamayo iyo waxa laysku difaacayo iyo waxa dowladoodu ay ku jirayso iyo ummadoodu iyo dalalkoodu ee ummadaha kaleba leeyihine gaaladu inay dheeraadaan mooyaane inay ka yaraadaan maaha ilaahay baa wuxuu uhi waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun wamanaaficu linnaas qalabkaasaan soo dejiyay xadiidka la idhaahdo iyadoo dhibina ay ku sugan tahay dheefina ay ku sugan tahay marka dhibkiiyo dheefka waa sinaacaadka madaniga iyo sinaacaadka xarbiga ayay culimmadu u kala qaadaan waxyaabuu jihaadku u baahan yahay waxaa ka mida cilmi iyo aqoon iyo fiqiga jihaadka inay dadka muslimiinta aad loo baro wailaa haddii aanay dadku diinta aad u garanaynin qaybta fiqigan jihaadka la xidhiidha una dhaqaaqaan dee ku qallocsamaya wuu ku qalloocsamaya aminka ninka idhaa salaad baan tukanaya waxna aan ka aqoon dee qofka ag fadhiistaa war kada looma tukada walkaasaad kharibta waxaasumuu maanta o dhan marka fiqigan in la barto weeye jihaadka oo cidda u dhaqaaqaysa baabkan ay macrifo u yeelato iyo dhinacyadiisa kala duwan sidaa darteed baa ilaahay ummadda markay sii baxayeen baa uhi ha wada bixina qaybina dagaalka cadowga ha u baxdo qaybina dagaalka jahliga suuratu tawba haddaad akhrido wma kana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kulli firqatin طaa'ifaة minhum liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum ida rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun ha wada bixina laakiin qolo fadhida oo fiqiga u fadhiisato kuwaas markay soo noqdaan baro oo saa loo kala faa'idaysta waa inuu jiraa markaa dee si aan jabhada un dadku isaga noqonin oo hadafkoodu sax u ahaado ile waxay waayayaan wixii oo akhriya dunyada aanay u waayin waa in macrifa jirtaa macrifa diiniya si aan u imanin inxiraaf inxiraafku haddii qori inxiraafuu horkacayaa uu yimaado iyadana ifsaad baa imanaya sidaa ilaahay uu tilmaamay awoodaha aan aqoonta diiniga iyo iimaanku horkacayn ifsaad bay keenaan jihaadku aadaab buu leeyahay oo islaamkeennu dee meel walba aadaab buu yeelay iyo ixsaan xataa jihaadka dhexdiisa adaabta ugu horraysa waxa weye aladabu maca allah in ilaahay laga adabsado oo ah in la adeeco oo aan la caasiin alla waxau uhi fa wlaa lahum daacatun waqowlun macruuf faida cazama almru falow sadaquu llaha lakaana khayran lahum dadkaa munaafiqiinta kayrkayraya marka jihaad lasoo hadal qaado waxa ugu muhiimsana ugu horreeya waxayd inay ilaahay ka tala qaataan oo ay adeecaan lidalik baa cumar ibnu khadaab radi allaahu canhu waxa markii dadka muslimiinta ay mari waayeen ay ku adkaatay awooddii reer faris jihaadkii nimankaa bershiyanka lagu qaaday waxa uu lahaa ay soo dirteen madad iyo fariimo ay idhaahdeen cumarow nimankii waa marilan asxaabtiina aad bay waxa uu lahaa war laga yaabaa in macsiyo samayseene waxa aynu dheernahay aynu kaga xoog badanna waa ilaahay aynu u ilaahay ka dheeraanina macsiyada iska ilaaliyo daacada ogaada tiro iyo tayaba nimanku xagga tirada way naga badan yihiin iyo diyaargarowgee waxaa adaabtaasi loo baahan yahay ka mida ah aladabu maca almas-uuliin cidda markaa howlaha dadka muslimiinta u wada in laga tala qaato oo aanay noqonin dadku kuwa kala socda ilaahay baa wuxuuhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ha murmina oo ha iskhilaafina way idin fashilmi doontaan fashilaad baa imanaysa marka si aan fashalaadaasi u iman waxay soomaalidu idhaahdaan tala reerna waa la meermeeriyaa tala colaadeedna waa la mideeyaa talada reerka warbeelebelow ka warran ka warran ka warranoo cod baa loo qaadaa laakiin kol haddii ay tahay talo colaadeed bay leeyihiin nin jenaraalahoo hogaamiya oo abbaanduulahoo isaga aan lagaga duba dhufan waa in la helaa bay leeyihin ilaahay baa wuxu uhi ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaannahum bunyaanun marsuus ilaahay wuxuui waan jecelahay dadka jihaadka ku jiree garbasimaan u dagaalamaya wax kala midhiiqinaya iyo wax ishoojinaya iyo sida gidaarkaasoo kale isku ah waxa ilaahay ku eedeeyey asxaabtii jabtay ama gaaladu ay ka gacan sarreeyeen maalintii uxud sababta u weyne lagaga adkaaday inay ahayd iyaga oo khilaafay amarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam u hogaaminaya arrinka id taxusuunahum biidni waa taa ka adkaateene nimanka gawda ka saarteen baa ilahay uhi xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lmri xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lmri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira saasaa ilahay uu kaga warramay dee markii aad muranteen ee nabigii taladii amarku idinsiiye weydaarateen baa dee la fashilmoo ninba meel ka dhacay adaabta kale loo baahan yahay waxa weye xataa ummadaha lala dagaalamayo inaynaan islaamka noqon baa la doonayaa tusaale xun laakiin tusaale wanaagsan ay noqon dad gobonnimo ku dagaalamaya oo sharaf leh oo mabda' ku soconaya inayn noqono markaa nebigu qur kariimka kariimkaa markaad akhrido nebiguna tusaale ku ahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu diiday khiyaanada in ballamaha laga baxo in la khiyaameeyo cahdigii la dhigtay in lagu jabiyo waima takhaafanna min qowmin khiyaana fambid ilayhim calaa sawa xataa haddaad ka ku khiyaamaynayaan baalay nabi maxamedow u sheega waxaa tidhaha kuma jira ballanti laakiin ha u hoosgelin adaabtaas waxaa ka mida dadka la yidhaahdo gaaladoo dhammi ma qaar mucaahadaa lala leeyay ballan qaar waa la is aaminay oo maaragtay heshiis baa inaga dhexeeya ama xabajoojin mid magangeliyo waxaa la yidhaha dimiyo wase baaniyaalkaoo kale yuna dhex sharciga muslimiinta dhaqo oo diintiisuu xoru yahayoo kuwaasoo kale inaan iyagana lagu xadgudbin waana kuu ka dayriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam ee uu diiday in la dilo oo lagu xadgudbo waayo dee kaasi wax waxyaalla ama soo wado hadduu u bato cibaadooyinkiisa laga yaaba inuu gaar isaga guto laakiin gaalnimo awood wadato kaala hor imanayo ayaan jirin ka markaa ugu daranin waa ka awooddiina leh dadkii muslimiinta aanaan hoos soogin soo hadal haya ee doonaya inuu soo weeraro <clears throat> aadaabtay runtii ka mid tahay waxyaabaha rasuulku sal alayhi wasalam asxaabtiisa aadaabtu baraya waxaa ka mid marka ay weerar tegayaan inaanay dilin Eh, had iyo jeer dadka maatida loo yaqaano jihaadka galabuu odhanayo ilaahay dartii u dagaalama oo hadilina addoommaha iyo ubadka yaryar iyo dumarka iyo suufiyaasha kiniisadda ku jira iyo kuwa ducafada ah intaasoo dhan iska dhaaf waxaa kaluu uga digi jiray shayga loo yaqaano almuthla waxa wareenka la ydhaahdo mar hadduu dhintu wadada ka baydhay ha wareemina buu odhan jiray iska daaya adaabtay kamid tahay in dadku aanay halqafka waxa la ydhahda iska ilaaliyaan iyo quluul oo ah tuugada qaniibada waxyaabaha barakada ka qaada weeye jihaadka adaabtay ka mid ahay cumuuman waa badan tahay kuyaalahaasoo dhan baa ka mida amarada ka soo baxaysa waa ahdaaftiioo la xaqiijiya uun waa dadku inay sharaf yeeshaan adduunyada iyo aakhirada diintan ilaahay uu la doonaya inay caalamiga noqoto oo diimaha kale ay ka sarraysana ay markaa daahir noqoto ah, oo ay ka sarrayso dadkuna inay helaan xorriyadoodii cadaaladooda caalamkao dhammiba caalamka waa shay maantee meel walba qayladu ay ka baxaysa dabkuuu ka karayo in ay nastaan oo ay maaragtay hagaagaan waxaa halkaa kaaga muuqanaya jihaadki lagu baadi doonayo nabadgelyada iyo islaaxa lagu baadi doonayo laakiin aanu ahayn mid wax lagu ifsaadinayo oo lagu kharaabinayo oo Eh, sida in fara badan dee gaaladu sheegaan taa ma ee eh, hadafkaa sarreeya ee eh, qiimaha badan ayaa uu jihaadkii noqday marka cumuuman kolka axkaamtiisa amaaynu yar ishaarno inahaasaynu ka xusi lahayn aayaadkana arkayso ama aad u fiirsato kolba qayb bay ka hadlayaan kuwa aynu sheegnay ka mida ah. waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu kuwa idinla la dagaalama ha xadgudbina ina allaha laa yuxibu lmuctadiin saasaa ilahay u leeyay subxaana oo caqliga iyo sharciguba waxay keenayaan cidku garaacaysa inaad madaxa u dhigan xayawaanada oo arkay oo ka soo doonta laba raxanood hadday yihiin oo raxani ay soo adyadaysa raxanta kale dee uma fadhiisatay iyana si unbay u dagaalantaa sidii ilaahay baruunbay u dagaalantaa marka caqliga iyo diintu waa diinulfira diinulfira weeyaan fidradaasi waxa ay sheegaysaa caqliga iyo sharcigu sharciga saxda iyo caqliga saxiixabaa iswaafaqsan waqtuluuhum xayu aqiftumuuhum aqiftumuuhum waa halkaa kaga xoog badataan ee kaga adkaataan kula dagaalama wa akhrijuuhum min xayu ahrajuukum halka idinka saareen ka saara oo ha u daynina dalalkiinni ha odhanina dee kol hadday qabsadeen maxaynu samayn aan uga sii guurna kolkay meel qabsadaanba haddii laydhaa aan uga sii guurno oon uga tagno way kugu wadi uun aad noqoto qaxoonti wareegaya waalfitnatu ashaddu min alqatl jawaab baa ilaahay arrintaa uu ka dhigayoo dadku haday odhan lahaayeen war malaa lamadgelyadaa la qaatay dal iyo dadba dee dagaalkaasi waxbaa ku burburaya eh maynu iskaba daynaynu iskala heshiinna oo haddana aynu iskala heshiinna oo haddana iskala heshiinna ilaahay waxau leeyahy fitnada dalkiinna ka dhacaysa diintiinna ka dhacaysa adduuniya aakhiraba idinka aafoobayso dhimashada taasaa ayaa ka daran baa ilahay markaa dhimashadii haddii ay fitnadii meesha ka saarayso u badheedha oo xejista ilahay ummadiisuu gubaabinaya addoommahana ilaahay baa wadaleh adigu isaga iyo ilaahay um, iyo addoommaha u dhaxayn maysida ilaahay baa wada abuuray oo qofka muslimka ah sidan ula hadlaya kan kalena sidan ugu abaabulaya kii abuurtay weeye labadaba lahaa kanna ayaan daradiisi eedabdaradiisu halka ay taagantahay buu ogyahay kanna sida wax ugu hagaagayaan buu garanaya subxaana markaasaa midna dilkiisii wuxuu ka dhigay saa dee aanka kariimka uu ku sheegay cibaadadii ugu weynayd kanoo la dila dee mufsidka ilaahay iyo muminiintaba la colaatamay kan muminkaa ah dilkiisiina wuxuu ka dhigay jariimada ugu weyn ee la galo waa laba qof oo midna dilkiisi layidhi waa cibaado midna layidhi dilkiisii waa jariimadda ugu daran labadabana qur ilaahay uu ku sheegay subxaana marka dee adugu ma aha inaad waa qofka kasoo horjeesanaya nusuusta waxyaabo kale sheegaya in laga dhagaysta maaha ilaahay baa warbixinta dhabta ah laga qaadanaya khalqigana iska wada lahaa walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraam xataa yuqaatiluukum fiihi fain qaataluukum faqtuluuhum masjidulxaraamku xurmuu leeyahy xaramkuba ha kula dagaalamina laakiin kolkay idinkula dagaalamaan xurmada mu'miniinta ayaa ka weyn ta kacbada iyo ta xaramkaba xurmadoodaa ka weyn ta xaramka iyo ta loo tukanayaba haddii dadkii muminiintaa la laayo gacmaha laabanina eh bil kastoo xurmalaha lagu jiro xaram kastana ha la joogae waa in loo jawaabo kadalika jazaau lkaafiriin abaalkoodu waa noocaa ah, gaalada raylahaw abaalkoodu wax kale abaaluma lahae eh. ina alxadiid yuqrac bilxadiid xadiidka xadiid baa laga horgeeya abaalkoodu kaan iimaan lahayn waran unbaa kaa joojin karaya ilaa xishood ma jire fain intahaw fa ina allaha hafuuru raxiim nasku wuxuu tilmaamayaa hadday gaalnimadii iska daayaanee ummadda la mid noodaan ilaahay dembiguu dhaafaa u naxariistaa idinna ka dhaafaa u naxariista hadday dadkiinnii laayeen iyo hadday daarihiinnii dumiyeen kol hadday diintii islaamka qaateen iska daaya waa sidaa weye waa kii saxaabigu nebiga ku bal ka warramid gaalada ka mid oo kuwan la islaynaya hadii uu gacanta iga jaro dabeetana uu geed ku meeraysto intu ku meeraysanayay uu ashahaato ma dilaa daaya me iska daabuur waxaad u dagaalamaysay muu ahayn gacantaadii iyo jidhkaagii iyo maalkaagii iyo waxaase diin buu ahaa diintiina u qaatay kula mid buu noqda iska daa hadda gacantaydii baa ku maqan buu ninka ah gacantu hadda iga jaray ogow shahaadadana wuu magan galay markuu dhowr jeer ku celiyay buu hi haddaad waydin isweydaaranaysa adna halkiisii baad geli isna halkaagii buu geli doonaa marka heerkaasaa islaamku maaragtay uu ka taagan yahay mabaadi baa lagu dagaalamaya waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu lilah aayaddii kalena wayakuuna diinu kulluhu lilah diintu ilaahay ilaa ay u ahaanayso meesha ka baxaysa markaa sida culimmada ay ku fasirayaan waxa weeye dee waa jiri karaa isaga oo aan waxba fitnaynaynin oo laa ikraaha fidiini baa lagu fasiraya oo ma doonayo islaamku in gaalkii lagu qasbo laydhaa islaamka qaado waayo haddii aanu qancin qofku munaafiqnimu qarsanaya lamana doonayo qofaan qancin oo munaafiqnimo qarsanaya laakiin waxaa la doonayaa inaanay fitno kaafir wadaajirin waa kuwa culimmada qaarkood yidhaahda kufri awood leh oo ummad fitnayn kara caalamka fitnayn kara ilaa meesha ka baxayo liyudhirahu cala diini kulli oo diintani ay noqonaysa diino kaleba ha jireen oo noocyo kala duwan leh laakiin tani ay noqonaysa ta caalamiga ee sarraynaysa fain intahaw falaa cudwaana ilaa cala aalimiin aayaddii horun qaybtii horun bay la macnatay hadday caga dhigtaan ay ka joogsadaan xumaanta daalimiintunbaa markaana lagu sii wadaya alla wuxuu idhi ashahru alxaraam bilaha xurmada leh bishahri alxaraam tuqaabal bishahri alxaraam bilaha xurmada la laga horgayn waalxurumaatu qisaasun xurmooyinkana waa la isu jari faman ictadaa calaykum dad yahow qofka idinku xadgudba factaduu calayhi ku xadgudba bimili ma ctadaa calaykum intuu idinku xadgudbayn laeg waa u jawaabaun wattaquu llaaha ka cabsada mar waloo tallaabo qaadaysaanba xataa fi ljihaad waclamuu waxaa ogaataan ana allaha maca almuttaqiin inuu ilaahay garab taagan yahay kuwa isaga ka cabsanaya xaggiisa eegaya iska dhisaya ilaahay waxa aayaddu ay sii akidaysa aayaddii hore ka warramaysayan alamaakin almuqadasa waxaa la mida alawqaat almuqadasa wakhtiga qiimaha badan hadday dagaalkii soo qaadaan dee idinkuna ku qaada weeye oo carabtu waxay weynayn jireen bilahan ashhurulxurumka la ydhaahdo way weynayn jireen shawaal dilqacda dilxija muxaram iyo rajab bilaha xurmada leh iyaguba way weynayn jireen haddaba iyaga oo u arkaya bil xurmala inay ta hadday soo weeraraan oy doonaan inay bishaa xurmadala idiin hoosgeliyaanay ka faa'idaystaan dee idinkuna xurmadeediisay u jabiyeen idinkuna u jabiya ayaa nasku tilmaamaya marka dadka muslimiinta ah dhibka gaadhaya iyo diintooda iyo dalkooda ayaa wax walba ka fitneeya afa badan wakhti muqadasa iyo meel muqadasa midna jiri mayso muqadasaadkiina way baaba'ayaan haddii wax iska dhicinta iyo iska difaaca intuba meesha uu ka baxo markaasaa ilahay uhi ashahru alxaraam bishahri alxaraam bilaha xurmada leh waxaa la qaabilsiinayaa bilaha xurmada leh oo say u jabiyeen u jabiya dee xurmada xurmada eegaysa waa maxay haddee iyagiiba eegi waayeen waa kaa ilahay uhi walxurumaatu qisaasun xurmooyinka waa isu jarayaa bishay jabiyeen idinna waa jabiseen haddaa idinku jabiseen iyagaa jabiyey aasaasay arrinku noqday faman ictadaa calaykum factaduu calayh ka idinku xadgudbay ku xadgudba bimili ma ctadaa calaykum siduu idinku xadgudboo kale toodu xadgudubaahay laakiin ta dadka muslimiintii ma xadgudubaah maya iyada jazaabaa la ydhaahdaa laakiin waa mushaakalo xagga ereyada qur-aanku fasaaxadiisa ka midta xagga isu-eegaanshaha ereyada inuu ilaaliyo ee toodu ayaa xadgudub ahayd laakiin tan dadka muslimiinta ay u jawaabeen waxa lagu magacaabayaa maxay jazaa abaalmarin wa jazaau sayiatin sayiatun miluha oo kale wtaquu llah waclamuu ana allaha maca almuttaqiin taqwadaasaa naskugu dardaarmaya ana allaha maca almuttaqiin awoodda dadka muslimiintaa horeynuu soo xusnaye awoodda u weynay haystaan waa ilaahay iimaankooda ay ilaahay ku qabaan wa kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiiratan biidn illaah allahu maca asaabiriin arrintu waa saas maciyadii ilaahay iyo iimaankii labadaasaa laysku ladhaya oo ilaahay baynu dheernahay iyaga ilaahay iyo malaa'igtiisu muminiintae safka kula jiraanay garab taagan yihin kuwana shayaaiin ayaa garab jooga dee siday isaga hor imanayaan in ilaahay uu safkiisa ku jiruu garab taagan yahe mid shaydaan uu garab boodayo oo dabeedna uu marna ka baxayo alla wuxuu uhi waanfiquu fii sabiili illaah wax ku bixiya walaa tulquu biaydiikum gacmihiinnana ha ku tuurina ila tahluka halaag wa axsinuu samafala ina allaha yuxibu lmuxsiniin ilaahay wuxuu jecel yahay samafalayaasha weli ah, gubaabadii baa ilaahay wadaa waxa dadku ay ku howlgelayaan ma aha oo keliya naftooda eh, nafta iyo maalka eh, iyo aqoonta iyo qowl iyo ficil intoo dhabe way wada socdaa hallo waxa ka taraya mawduuca wax wax ku bixiya baa ilahay uhi infaaq wax ku bixiya waa arrinay dheer yihiin muslimiinta ummadaha kale ummadaha kale markay dagaalgalayaan had iyo jeer ama dowladaha maalgeliya ama waxa loo baadi doonaa miisaaniyado muslimku waxa uu dheer yahay ummadaha kale qofku sida uu naftiisa u geynaya meesha ayaa waajib ay ugu tahay maalkiisana inuu soo qaato cidiba ka badin maysaba waa dad iyagu iskaba qalabaysanba milatari ahaan way iska qalabaysayin muslimiintu oo qofku maalkiisiibuu iska wataa hubkiisiibuu iska sitaa gaadiidkiisiibuu soo iibsaday isagiibaa iswada waba laysu yimuun wax horkucunbaabay rabaanba ummadaha kale taa ma laha wa anfiquu fii sabiil illaah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmihiinna halaaga ku ridina haysalaagina samafala ilaahay samafalayaashu jecelyihin waxa dhacday mar laga dagaalamayay meeshan qustatiniya la ydhaahdo dadka muslimiinta ay sannadii hore ay ka dagaalamayeen oo qustatiniyana dee waa beriya adkaatee la furi kari waayey ilaan wakhtigii atraakta ayuu maxamed alfaatix fure ayaa nin muslimiintii ka mid ahaa ayaa col fara badanoo gaalada halkaas soo safan meeshuna meel qalcadaho aad u adag bahay oo nimankan qaybtan kiniisadda orthodogoska la idhaahdo ayay xarun u ahayd sida kuwan kalea faatikaanku uu xarun ugu yahay marka in badan bay difaaci jireen nimanka saliibiyiinta la idhaahdaa mari waayo dabeedna ninba aad u cadhooday oo safkii gaalada halkaasoo safan buu intuu dhababaceeyey ayuu bartanka u galay qub iyo qacoo dabeed la dhaawacay isna wax badanuu leefsiiyey markii uu soo noqday bay qolyaha qaarkood waxay subxaan allah alqaa biyadihi ila taalug war halaag baad isku tuurtaye maxaad faa'iidaysa intaasoo nin baad isku qaado dabeedna waxba maad kordhin mar inaynu saani weerna mooy adoo nin keliya maxaa waxaasoo dhan ku dhexgeliya aayaddanay markaa u soo daliishadeen walaa tulquu biaydiikum ila tahluka asxaabiga la ydhaahda abu ayuub alansaari radia allaahu canhu ayaa ka jawaabay oo wuxuu idhi wardadii oo aayaddan sidii la doonayay in loo fasiro si aan ahayn ayaa u fasirteen buuri wa innamaa nasalat fiina macshar alansaar aayaddu waxay ku soo degtay annagii reer ansaareed ahayn ee reer madiine ahayn ayay nagu soo degtay oo berigii hore waxaanu arrinkaanu budhig baannu ahaynoo annagaa naf iyo maalba keenaynoo jihaadka u badnaan jira markii dadkii muslimiinta dhaqaalihii u kordhay ciidamadii ay bateen ayaanu isyar eegno waxaannu nidhi low aqbalnaa calaa amwaalina af aslaxnaaha war dee imminka raginana siyaas wuu soo bataye dowladdii islaamkuna way cagadhigataye dee malaa baylahada isku hagaajinaa la qaatay oo wax badan baa inaga baylahsanaaye xagga xoolaha iyo dee u yara baydhna ilaahay baa dee sirri daariya wax ogsoone oo quluubta addoommaha iyo sirtooda ka warhaye aayaddan uu soo dejiyo markaasaa dabeed laleeya maya ha yeelina naftiinna ku tuurina oo jihaadka inaad wax ku bixisaan naf iyo maalba ha ka hakanina wa anfiquu fii sabiili illaahi baa wax ku bixiya oo naf maal ahaanba u gala oo sidaa isku qancinaysaan ha tafsiirka aayaddu waa kaas buuli laakiin ninkaa meeshaa weeraray waxaan khayr ahayn muu keenin isagu fiqigaas waa ficqi qallooca buu leeyahay sax maaha marka sidaasibaa qofku haddii uu halkaasoo kala galo oo tadxiyadaa uu sameeyo naftihurannimadaa aan loogu fasiraynin aayaddan waa kuwa dabeedna culimmadu ka warrama dadka iyo hababka ay maaragtay dadka mujaahidiintii u dagaalamayaan qofku intuu cadowga dhex galo ma la dagaalami karaa isagoo keligiiya oo intuu wax badan ka dilo kadibna de isaguna ku shahiido in fara badan oo ka midi ah haabay ku tegayaan aayaddana dee soo sheegnay lagu fasiri maayo dee waa qiso dheero runtii amhaasheeda iyo tusaalayaasheedana u baahan saxaabiga laodhan jira anas ibnu nadur radia allaahu iyadoo colkii nebigu maalintii uxud uu jabay oo uu sii yaacayo oo kolba raaba weydaaranayso ayuu lahaa waryaadeen urtii jannadaabaan anigu buurta uxud sokadeeda ka helayaae ma sidaasaa samayseen bartankuu gala ciiddaa wax leeg markuu laayaba isagana ah, u shahiiday e, sidoo kale wakhtiyadii laga dagaalamayay qaadisiye iyo nimankii reer faris lala dagaalamayay markii qalcadaa la mari waayey nin colkii ka mid ahaabaa kor loo qaado bartanka loogu riday waar aniga un isaara buuri aniga ayaa meeshan ku quusanaya igu duceeyo aniga idallaca buuri qalcadda dabeetana waa la dallacay albaabka dushiisii gudaha lagu tuuray meeshii difaaca kaga soo jireen waa wax ku dhacayba dee horta albaabkii furay halkii baana colkii looga galay amaahu way farabadan oo maaratatusaalyaashu sidaa darteed dadka muslimiintaa siiba marka waddankooda lagu galo dariiqo kastay isku difaaci karayaan ilaa qarxidda waa kuwa dee markaa leh haddii ay wax kale u suroobi waayaan kol haddii waddankoodii loogu tago lagu haysto difaacuna cayni ahaayo waajib ahaa waxay keeni kartaa in cid kale ay ku dayato waxay keeni kartaa in gaalku baqdo waxay keeni kartaa inta kale hareera taagan inay biirato marka xaaladahaasoo kale waa sax bay leeyihin culimmadu allaahuma ilaa dadka muslimiinta iska degan waddamadooda ama gaaladaba meeshooda loogu tegayo ee aan faa'iido badan ka soo baxaynin mooyaane taa marka muslimiinta waddankoodii lagu weeraray meeshoodii lagu haysto taa waa banneeyeen culimmadu waaya halkaa waxaa markaa ilaahay aayaadka uu kaga waramay jihaadkii iyo runtii sida ilaahay ummaddan uu u dhiiriyey cibaadooyinkii unbaynu ku jirnaa qaybta labaad waa xajkii wa atimuu buu ilahay yidhi dhammaystira alxaja waalcumrata xajka iyo cumrada lilaah ilaahay daraaddii u dhammaystira kol haddaa xaj bilowadaan oo gudagashaan cumradana gudagashaan ha ka bixinee dhammaystira fa in uxsirtum haddii laydinka hakiyo oo laydinka hor joogsado baydkii ilaahay ku soo cibaadaysan lahaydeen fama staysara wixii sahlanaadaa idinku waajiba oo min alhadyi xoolo laqala ah wixii xoolaha laqala idiin sahlanoo neef fadhiya ah kaa gowraca halkaa ku xalaalooba walaa taxliquu ru'uusakum madaxiinna xirina timaha madaxa dadyahow iyo cumrada muctamiriinta iyo xujaajta ahi walaa taxliquu ru'uusakum madaxiinna ha xirina xataa yabluqa jeeruu gaadho alhadyu xoolaha aa wadaan maxilla meeshii xalaasha ay ahayd in lagu gowraco oo maka iyo mina iyo ilaa uu halkaa gaadho wakhtigiis timaha ha taabanina oo talow qofkii dhibbanee cudur madaxa kaga jirana cudurdaar baa ilaahay uu siiyey faman kaana qofka ahaaday minkum isagoo idinka idinka mida mariidan mid buka qofka bukaana aw bihi adan ama dhibaata ay ka haysa min ra'sihi madaxiisa ee madaxa ka buka ee u baahda inuu xiirto ha iska fa fidyatun waxaana markaa lagu leeyahay fidyo inuu wax bixiyo waxa uu bixinayo la imanayo a siyaamin soom uu aw sadaqatin ama sadaqo aw nusukin ama gawrac inuu neef gowraco saddexdaa mid ha bixiyo timiha iska xiirto fa idaa aamintu marka ummadii hay aamin noqotaan macnaheed waxa weeyaan dhibkii idin hayay iyo wixii idinka hor joogsaday aa ka aamin tihiin inaad tagtaan kacbadii faman tamataca qofka ku raaxaysta bilcumra cumro qofka ku raaxaysta macnaha cumro la yimaada ee cumro horraysiiya ilaalxaj inta xajka laga gaadhayo qofka cumro horraysiiya fama staysara min alhadi waxa ku waajiba wixii sahlanaadee xoolaa neef ariyaa ku waajibay faman lam yajid qofkaan helin neefka ah ee xagga dhaqaale ahaan ka yar daciifa iska liita fa siyaamu alaaati ayaam saddex maalmood soomkood baa ku waajiba filxaj xajka dhexdiisa uu ku soomo wa sabcatin toddoba maalmood inuu sooma ku waajiba idaa rajactum marka reerihiinni u noqotaan tilka casharatun kaamila taasi waa toban dhammaystiran saddex loo geeya toddoba daalika xukunkaa waxa iska leh oo xukunkaasi uu ku waajibo sidaa u dhaqmaya oo tamatuca iyo saa ugu waajibayaa liman qof buu u sugnaaday lam yakun ahluhu reerkiisu aanu ahayn xaadir ilmasjid alxaraam masjidulxaraamka kuwa ku xaadirsan kuwa ollog iyo jaarla ah kuwa deegaanku ah dadka aan xaramka deegaanka ku ahayn laakiin jihooyinka ka yimi weeye dadka sidan u xidhan karaya wattaqu allah ilaahay ka cabsada waclamuu waxaa ogaataan anna allaha shadiid lciqaab in ilaahay ciqaabkiisu daran yahay oo qofka cibaadada ku dheeldheela ama u dhaqaaqi waaya inuu ilaahayna ka warhayo ciqaabkiisuna ku daran yahay oo ku daba taagan yahay ogaada marka axkaamtii jihaadka sidaasiba waxaan leeyahay xajka iyo cumrada ayaa ilaahay halkan ka bilaabay oo runtii iyadana si faahfaahsan u sheegay ayaddu waxay tilmaantay lix xukun oo kamida mida axkaamta xajka ka u horreeyaa waxa weeye waxa farala xajka iyo cumrada in lala yimaado qofkii ay ku waajibeen saasaa amarku ku dhacay qofka gudagala inaanu ka bixino aanu jabinin sunno iyo faral mid kastaba ha ahaadee laakiin jaaniska uu ka faa'idaysto amarkaasina u dhacay dhammaystira baa u leehay xajka iyo cumrada xukunka labaad nasku uu tilmaamayaa waxa weeye adduunya waaye lagama waaye wax waliba way dhici karaane haddii ay dhacdo in laga hor joogsadaba dadkii muslimiinta ee kusoo cumraysanaya kusoo xajeeyay baytullahi alxaraamka sidii nebi maxamed ba looga hor joogsaday calayhi salaatu wasalaam sannadii lixaad ee gaaladii quraysheed ay u yidhaahdeen geli meeshii aanu kaa erinay inaad xoogxoog kusoo gasho lagama yaabo awoodda muujinayna halkaa ka noqo oo sannada soo socotee toddobaad kaalay bartii baanu ka noqday nebigu hadday taasi dhacdo halkaasaa qofka lagu joojiyey buu ku xalaaloobayaa timaha ku xiiranayaa neefkii ku gowracayaa iskana noqonayaa camalkaa isagaahi hadduu waajib yahayna wuu soo qallaynaya hadduu sunno yahayna waxba soo qallayn maaha waa sidii asxaabtii nebigu waay sanadii toddobaad qaarna way soo raaceen qaarna way ka hadheen leanna camal sunnaa buu ahaa cumreed waaya xukunka saddexaad waxa weeye waxa ka xaraama qofkii xaajiga ahaa ama cumradaa ku jiray rag iyo dumarba cidiyaha iyo timaha weliba timaha madaxa inuu ama rifo ama xiiro ama gaabiyo inta wakhtigaa uu camalkan xidhan yahay waa mamnuuc walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilla ilaa uu qofku maalinka tobnaad uu gowraco neefkii isaga ahaa ee hadyiga wakhtigaasi buu xalaal noqon karaa xukunka afraad ee nasku waxa weeye qofka bukaana dee ruqsad buu leeyahay diintuna waa diin dabacsanoo wanaagsanoo macaan addoonku casimadu ku soconaya intaa uu caadi tahay xaaladiisu marka dhibaata ku timaadana ruqsad buu leeyahy ilaahay baa u nafisinaya hadaba qofka buka ama madaxa dhibaata ay kaga timid isagu ha iska xiirto oo ha iska nasto oo wixii ka xaaraantaha ha iskala yimaado fidyadaana hala yimaado faman kaana mariidan aw bihi adan min ra'si dhibaata kaga jirta madaxa saxaabi kacbu bnu cujra la odhan jiray ayuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam sannadaa uu la socday tobnaad sanadii tobnaad buu la socday iyada oo injiri ka daadanaysa madaxa war kacab ilaa heerkan inay dhibaatadu ku gaadhay maan moodaynin dee iska xiir oo fidyadaa ilaahay uu sheegay uun dee iska bixi sidiibuu dabeetana iska ilaan meesha saxraana way ahayd masaafo dheer baa la dhulku waa kululaa sidaa darteed baa duruuf adag loo soo mari jiray camalkan iminkainoo dhib yar marka intuu iska dhukurtay wuu dabeetana fidyadan bixiyey fidyada nasku wuxuu tilmaamay saddex arrimood soon iyo sadaqo iyo nusuk soomku waa saddex maalmoodoo la soomo sadaqaduna waa lix miskiinoo raashin la siiyo maal dee waad ku siin kartaa lix galaanna waad kala siin kartaa nusuguna waa neef la gowraco saddexdaasi wuu kala dooranayaa qofku kolba u dhib yar waxaan filaya imika inta dhexeba ay ugu dhib yar tahay oo lix miskiinoo qofku wax siiyo ayaaba ugu dhibi yaro ilaa boqol riyaal meelahaasay noqotaabaan filaya imaka waayahay taasina waxa weeye xukunka afraad xukunka shanaade aayaddu ay sheegaysaa waxa weye siyaabaha xajka loo xidho mid ka mid ah loo xidhaa mid waxaa la ydhaha ifraad waa xaj keligii la guto midna waxaa la yidhaahdaa qiraan xaj iyo cumro la ysku daro midna waxa weeye tamatuc waa cumro la horraysiiyo xajkuna kusii xigo waana dariiqada imika innaga inoo suuragalka ahun ah maadaam xujaajtu ay wakhti hore tagaan fa idaa aamintum mar hada cadow ka aamin noqotaanoon cidina idinka joojinaynin faman tamataca bilcumrati ila alxaj qofka cumro xidha ku raaxaystee ku nafisa intii xajkii laga gaarayay ilaan cumradii intaad gudato ayaad xalaaloobaysa muddaad nafisaysaad raaxaysanaysa dabeetana xajku markuu soo galaad haddana xidhanaysa qofka haddaba nafiskaas sidaa u xidha fama staysara min alhadi camalka sidaa in loo xidhaa waa sax cumro la horraysiiyo xaj lagu sii xigsiiyo weliba wakhtiga cumradan lala imanayaana bilii xajka dhexdooda waa inay sida imikaoo kale marka qofkii wuxuuna ku waajiba neef neef xoola inuu gowraco weeyo hadiya ah, famastaysala min alhadi waxa u yar ee hadiga xoolaha la gowracana waa neef fadhiya inkastoo neefka arigii dee marka halkeenna la joogiyo marka halkaa la joogo wuu kala duwan yahayoo halkan hadduu laatan iyo ston iyo meelaha ka ugu yar waa boqol dollar xagga ilaan marxalado badan buu mara lagu talagalo wey waxa dhacaysa hadaba mar walba ilaahay adoomaha uu ka warhayaa oo la jaan qaadaya arrinkooda sharciga u dejinaya waa mid dabacsan oo dhib aanay kala kulmayno dadku isku duruuf maaha qof baa laga yaabaa sahayduba inay ku yar oo intaa uu ku loodinayo cunayo uu dee karayo neefkiina aanu kari karaynin kaana ruqsad baa ilahay uu siiya wuxuuhi faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaamin fi wa sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila qofka waaya maxay dee ariga ha uu gowrici lahaa toban maalmood ha soomo tobanka laftoodii baa loo sii fududeeyey maalmahanuu hawsha xajka ku dhex jiro saddex ha soomo reerkii markuu ku noqdana maxay toddoba taasi waa toban dhammaystiran waa adkayn saddex loo geeyey toddoba dee inay tobantay la garay laakiin ilaahay wuxuu sii adkaynaya inaanu qofku ikhtiyaar u lahay inuu inuu mid iyo iska dhadhoways oo sagaalku ku filan maya tilka casharatun kamila naska sidiisaa loo raacaya wey ilaaliya wey tirada sideeda waa qofkii waayo wey laakiin inuu iswaysiiye mahadee haddaad isweysiiso dee ilaahay uu kaa warhaya dadka waalidka in badan baa halkan lacag loo soo diraa labadaa kun qaado hooy ama aabba ku xaj buu ilmihii ka soo diray leeyahay maansha alla buu leeyahy diyaaraddu intaasay qaadatay in badan baaba iisoo hadhay kolkaasuu halkan qaar kaga tegayaa halkaasuu qaar kale dhar ku siisanayaa fara badan goordhownbuu marka laydhaa neefkiiiyo fidyadiibaa waxaa la doonayaa hadyu tamatucii ayuu leeyahy anigu waxba mahayaba shandad weyn oo dhar ahoo saddex boqoloo dolarna u sitaa <laughs> maya taasi waa qalad weeye waa qalad weeye xujaajta ka iibiyo waxaa la leeyahay hadiga ku bixi mar haddii caynka ilama la xisaabtamayaa sidoo kale hadduu geel badan leeyahay oo xoola halkan u yaallaanoo lacag hargayse u taallo markuu xaggaa joogo u idhaahdo sheefku waa madan yahay soo xawila baa la leeyahay leanna xoolihii waad leedahay dee waa inaad isticmaasho waxaaga marka waa qofkaan si caadiya ah waxba u haynin maaha qof yar warwareegaya maaha xukunka lixaada nasku uu sheegay waxa weeye arrintan tamatucah waxa sidan u xidhan kara oo hadyigani sidan ugu waajibaya waa dadkan deegaanku ahayn xaramka laakiin loo yaqaano aafaqiyiinta ee jihooyinka caalamka ka yimaada dalika liman lam yakun ahluhu xaadir lmasjid alxaraam masjidulxaraamka waa dadkaan reerkooduninkaan reerkiisa ku nagay ka reerkiisu halkaa ku nagan yahay isagu ifraadunbuu xidhan kara laakiin tamatucan ma laha ibnu cabaas baa u dhawaaqayo wuxuu leeyahy war dadka xaramka deganow idinka xalaalba idin maaha waa kaa ilaaha idiin diidee neefna idinkuma waajibayo xajkiinu la yimaada kadibna cumro la yimaada marka almasjid alxaraam ayuu reerkiisu ku negiyahay waxaa looga jeedaa un xaramka ile masjidulxaraamka reera ma degaane waa lagu cibaadaystaae waa xaramka dadka degan weeye saa darteed bay culimmada qaarkood leeyihiin salaadaha masjidka lagu tukanaya salaadaha xaramka lagu tukanaya maka waa isku ajri waayo dee wuxuu tilmaamay deegaankii la deganaa maka iyo inay isku midun yihiin maxay masjidka oo tanuu ilaahay tan ka cabiray mar walba markuu jihaad sheegaya markuu xaj sheegaya markuu soom sheegaya taqwa iyo aaca ayaa ilahay ku celcelinaya wattaquu llah waclamuu allaha shadiid lciqaab wallah aclam